رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii abi waxaan soo maraynay xaydka iyo dumarka sida uu markaa ugu dhaco waxaan soo tilmaanay xamliga inta ugu yar inuu lix bilood yahay uurka inta la wadi karo inta ugu badanna afar sano ay tahay sida qaalibka ahna ay tahay sagaal bilood wayaxrumu waxaa ka xaraama bilxayd kuwa xaydka qaba wannifaasi iyo kuwa nifaaska hamaaniyatu ashyaaa sideed ashyaa sideed waxyaabood ayaa wuxuu ka yahay shay mamnuuc ka ah alsalaatu waa salaada waasawmu soonka wa qiraa'atu lqur'aani rinta qur'aanka wa masu lmusxafi musxafka taabashadiisa iyo wa xamluhu xambaaritaankiisa wa dukhuulu lmasjidi masaajidka gelitaankiisa waaltawaafu tawaafka waalwaqa'u ku istaagidda ama jimaaca iyo waalistimtaacu ku istimtaacaysi bimaa bayna asurati iyo warugbati surada iyo rugbada inta u dhaxaysa suradana waa xundhurta rugbaduna waa jilbaha jilbaha waaye sideedaa waxyaabood ayuu markaa tilmaamayaa waxaa ka mamnuuc ah ayuu leeyahay xaydka kuwa qaba iyo nafasooyinka sideed waxyaabood wayaxrumu waxaa ka xaaraam ah bilxaydi oo ka xaaraam noqonaya xaydka wannifaasi iyo nifaaska thamaaniyatu ashyaaa sideed waxyaabood kow asalaatu waa salaada salaada waayo labana waasawmu waa soonka saddexna wa qiraa'atu lqur'aani waayo maca almadhab ta afaraadna wa masu lmusxafi iyo wa xamluhu masxafka taabashadiisa iyo xambaaritaankiisa ta shanaadna wa dukhuulu lmasjidi masaajidka gelitaankiisa ka lixaadna waatawaafu waa tawaafka ka toddobaadna waalwadcu wa jimaaca midda sideedaadna waalistimtaacu waa istimtaac in lagula sameeyo bimaa bayna asurati iyo waalrukbati surada iyo rugbada inta dhexdooda ah ee markaa u dhexaysa faslun fasal wuxuu u yahay kana maa yaxrumu cala aljunubi iyo waalmuxdifi ficluhu waxyaabaha ka xaraam noqonaya qofka janaabada qaba iyo qofka muxdifka ah inuu markaa sameeyo wayaxrumu cala aljunubi qofka junubka ah ee janaabada qaba waxaa ka xaaraam ah khamsatu ashyaa'a shan waxyaabood shan waxyaabood ayaa ka mamnuuc ah yaxrumu waxaa ka xaaraan noqonaya cala aljunubi ka fogaaday dushiisa junubka waa qofka janaabada galay khamsatu ashyaa'a shan sheeyaalo kow assalaatu waa salaada labo wa qiraa'atu lqur'aani aqrinta qur'aanka saddex wamasu lmusxafi iyo wa xamluhu taabashada musxafka waa kitaabka qur-aanka iyo qaadidiisa labadaba afar wa watawaafu tawaafka ka mamnuuca shanna walluqfu filmasjidi masaajidka ku nagaashihiisa inuu masaajidka kusii nagaado cabbaar uu joogo yaa markaa isagana mamnuuc ka ah qofka muxdidka ah waa ilaahay yiri ilaa caabiri sabiil inuu waddo gudbayo maahane albaabkaasuu kasoo galay masaajidkuu sii dhex maray asagoo dhankaa gurigiisa iyo <clears throat> qubaysdoomasha u socda ama asagoo masaajidka gudihiisa ku jira ayuuba ku junubay asoo hurdaaya waa soo soconayaa waa soo dhaqaaqayaa wallubthu fi lmasjidi ku nagaashaha masjidka uu ku nagaado wayaxrumu waxaa ka xaraam ahoo ka xaraam noqonaya cala almuxdifi qofka muxdidka korkiisa halaathatu ashyaaa shan sheeyaalo waaye waa qofka weysadu ay ka jabto junubkuna waa qofka janaabada gala xaydkiina fasahuna waa kuwa dhiigaga markaa qaba wayaxrumu waxaa xaraama cala almuxditdi muxdidka dushiisa halaathatu ashyaa'a sheeyaalo saddex ah kow asalaatu salaado qofku hadday weyse ka jabto bishardi waa inuu soo weyse qaato labo watawaafu waa tawaafka saddex wamasulmusxafi musxafka taabashadiisa iyo wa xamluhu xambaaritaankiisa musxafka taabashadiisii xambaaritaankiisa markaa ka mamnuuc ah intaa waxaan uga baxnay qeybtii tahaaraadka kitaabu salaati salaadii kitaabkeedaanu gelaynaa faslu mawaaqiitu salaati fasalkani wuxuu tilmaamayaa mawaaqiit wakhtiyaalka salaada miiqaad haddii la yidhaahdo waxaa imaan kara zamaani iyo makaani labadaba midna waa mid wakhti ah midna waa mid zaman ah macnaha midna waa mid makaan ah oo mawaaqiidka meesha laga xarmado oo kale waa makaani middan salaadaha wakhtiyaalkooduna waa zamaaniyo mawaaqiitu salaati salaada mawaaqiidkeedii wakhtiyaalkeeda iyo boosaskeeda faslu mawaaqiitu salaati asalaatu salaada almafruudatu ee waajibka ah khamsun waa shan saad la socotaan konton bay ahaan jireen markaasaa marba mid iyo tartiib tartiib sidii wax looga soo dhimahayay yay shan markaas soo gaartay alsalaatu almafruudatu salaada waajibka ah alsalaatu almafruuda khamsun waa shan kow alظuhuru waa salaada duhurka ah wa awalu waqtiha waktigeeda uu bilaabanayo duhurka waktigeeda awalkiisa wa awalu waqtiha waa zawaalu shamsi qoraxda iilashadeeda markay qoraxdu ka leexato bartamaha cirka oo ay dhanka dhicitaanka u zawaashay u iilato duhurka markaasuu bilaabanayaa wa aakhiruhu wakhtiga duhurka dhammaadkiisii aakhirkiisuna idaa saara waa markuu la ekaado ama uu noqdo e, dillu kulli shayin shay kasta hooskiisa midlahu asagoo kale wixii la istaajiyey iyo qofkii istaagay iyo hooskiisu inay isla ekaadaan waa wakhtiga uu ugu dambeeyo duhurka oo bacda dilli zawaali hooska zawaalka kadib shay walba markuu hooskiisu la ekaado qoribaad sooaaday dhulkaad ku muday dhulkaa aada ku mudday hooska ka soo baxaya iyo qorigu isla eg yihiin mar buu qofka iyo hooskiisa hoos ku dheeraadaa laakiin saa ma ahan kirka duhurka waa marka shay kasta dilligiisa uu markaa la ekaado oo dilliga zawaalka qoraxda zuulitaankeeda ay dhanka dhicitaanka soo aaday bartamaha cirka ka soo leexato dilliga ka soo baxa kadib waay macnaha markuu shay kasto dilligiisa la ekaado adduhru waa salaada koobaad ee duhurka ah wa awalu waqtiha waqtigeeda awalkiisa iyo meesha ugu horeysa waa zawaalu shamsi qoraxda suulitaankeeda waayo wa aakhiruhu aakhirkiisuna idaa saara waa marka uu ahaado dillu kulli shay-in shay kasta hooskiisa midlahu asagoo kale uu noqdo oo bacda dilli zawaali zawaalka iyo zuulitaanka qoraxda dilligeeda kadib ah labo waa salaada labaad waalcasru waa salaada casarka ah salaada casirkana waa salaadii labaadoo shan bay laba ka tahay wa awalu waqtiha waqtigeeda awalkiisa iyo bilowgiisuna aziyaadatu waa ziyaado inuu ku kordho calaa dilli calaa dilli lmithl hooska mithilkiisa inuu ziyaado macnaha oo ziyaado uu markaa galo wa aakhiruhu aakhirkiisuna fi likhtiyaari sida la doortay ila adilli almithlayni waa hooska oo mithlayn markaa noqda laba laabkiisa wa fi ljawaasi waxaa iska bannaan in casirka la tukan karo ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxdu ay ka dhacda la gaaro ilaa qoraxda dhicitaankeeda la gaaro waa iska jawaaso taana markaa way bannaan tahay oo in allaale intay qoraxi nooshahayba salaada casirka la tukan karo ilaa qoraxdu ay markaa ka dhacday godkeedu gasho markaana duci casirkii uu istaago oo meesha laga cabiro oo la yidhaahdo qofku hadduu hal rakaca tukado ayadoo qoraxdu nooshahay kadibna ay dhacdo intiisa kale wuu tukan karaa oo intii kale inuu ka gaarsiiyo waaye ama haddii qoraxdu ay wada dhacdo waa dhammaaday casr wakhtigiisa waalcasru waa salaada labaade wa awalu waqtihaa waktigeeda awalkiisa uu bilaabanayo alziyaadatu waa kororsiimo inay ku timaado calaa dilli lmithl mithilkii isla ekaashaha hooska ilaan waxaan soo tilmaamay duhurku inuu ku dhammaanayo oo wakhtigiisa dambe uu yahay idaa saara dillu kullu shayin midlahu mithilkaasaa labalaabmaya marka wa aakhiruhuna fi likhtiyaari xagga ikhtiyaarkee lato ilaa dilli mithlayn markuu noqdo mithlayn inuu noqdo laba mithilkiiga wa fi ljawaasi xagga bannaanaanta inay iska bannaan casirka in la tukado ilaa quruubi shani ilaa laga gaaro qoraxda dhicitaankeeda ilaa quruubka shamsada markaa laga gaaro salaada saddexaad waalmaqribu waa salaada maqribka ah wa waqtuhaa waqtigeedu waaxidun waa mid asaga wakhti uu bilaabanayo wakhtigaasuu soconayo wakhtigaasiyo dhammaadkiisa waaye ma jiro wakhtigiisu waa waaxid wa huwa guruubi shams waa qoraxdu inay dhacdo wa bimiqdaari maa yu'adinu iyo in la eg qadar inta laga adimo wayatawaba u weyse qaato qas qofka wayastur uu asturo alcawrata cawrada la asturo oo wayuqiimu salaata salaada la oogo wayusallii uu tukado khamsa rakacaatin shan rakacadood inta inta laga sameeyaa kuna bilowda kuna dhammaada xaaladiisu waa sidaa asaga saddex waalmaqribu waa salaadii maqrib wa waqtuhaa waaxidun waqtigiisu waa mid keliya wahwa guruuri shamsi waa qoraxda dhicitaankeeda oo qoraxdu mar hadday dhacdo shafaqii uu qarsoomo ama gudguduudka cirka maqhrib wuu jiraa wa bimiqdaari maa qadarkiisana waaye oo yu'adinu la aadaamo wayatawada'u u weyse qaato qofka wayastur u asturo wayastur awrata cala asturo oo wayuqiimu salaata salaada la oogo oo wayusalli uu tukada kamsa rakacaatin shan rakacadood xilligaana wuu ku bilowdaa saasuuna markaa ku dhammaanayaa afar waalcishaa'u waa salaadii cishe cishaha salaadiisu wa awalu waqtiha waqtigeeda waxa ugu horeeya idaa qaaba hadduu qarsoonaado idaa qaaba hadduu qarsoonaado idaa qaaba haddii la waayo ashafaqu alaxmaru ka guduudan shafaqa la tilmaamayo falaa uqsimu bishafaqi tii ilaah yihi waa subxaana wa tacaala cirguduudkaa loola jeedaa haaba ashafaqu shafaqii ayaa qarsoonaaday oo la waayey shafaqii oo alaxmaru axmarka ahaa kii casaa oo guduudnaa waa aakhiruhu aakhirkiisu meesha ugu dambaysa salaada cishaa fi likhtiyaari ikhtiyaarkee la doortay fiican ilaa hulufi lleyli waa habeenka hulufkiisa saddex marka looga habeenka qayb ka mid ah qayb ka mida macnaha oo thuluth lleyl inuu markaa noqdo wa fi ljawaazi waxaa iska bannaan buu yidhi ilaa tuluuci alfajari athaani in la tukan kara salaada cishaa'iga ilaa laga gaaro tuluuca iyo dhalashada fajarka labaad waa fajarka labaad laba fajar baa jirta alfajru fajaraan laba waayo midna waa mid kaadib oo been ah intuu soo iftiimo waxoogaa waa aadaanka koowaad oo kale yuu kor u baxaa markaasuu hoos u soo fooraraa yayda saynteeda oo kalaad moodaa waa midka kaadibka ah maxaa soo haray waxaa soo haray ka saadiqa ah iyo fajirka runta waa baxaa oo kor buu u soo baxaa kadib waa iftiimaa markaasuu jihada labada jiha u kala furmaa oo markaa kala aadaa iftiin lee soo baxaya marba marka ka dambaysa ma ahee kale ma yimaado amaa fajarka beenta ah ama kaadibka lagu magacaabo waa baxa markuu sida seentayeyda oo kala noqdo mugdiba haddana bilowda oo iftiinku markaa ma bilaabanayo salaada cishaaigana xaalkiis salaada subaxna ee salaada cishaa'iga ee cishaaigana xaalkiisu waa sida asaga wa awalu waqtiha wakhtigeeda kan ugu horeeya idaa qaaba waa markuu qarsoomaado ashafaqu alaxmaru erguduudka ashafaqiisa wa aakhiruhu aakhirkiisii wakhtiga ugu dambeeyana fi likhtiyaari sida ikhtiyaarkee la doortay sida ikhtiyaarka ah waa ilaa thuluthi lleil waa sida ugu fiican wa fi ljawaazi waxaa iska bannaanay xagga jawaaskuna ilaa tuluuci alfajri athaani in la tukan karo ilaa fajarka labaad dhalashadiisa shan wasubxu subaxa wa awalu waqtiha waqtigiisa waxa ugu horeeyo tuluucu alfajari athaani fajarka labaad dhalashadiisa wa aakhiruhu waxa ugu dambeeya fi likhtiyaar marka la fiiriyo sida la ikhtiyaartay ila alisfaari ilaa uu soo caddaado waaga wa fi ljawaazi sida bannaanna ilaa tuluuci shamsi ilaa qoraxdu ay ka soo dhalato oo qoraxdu ay markaa ka soo bixayso mar allaala markii qofka uu tukanayo gees marka ay soo bixiso ilaa heerka oo saan soo tilmaanay sida casirkoo kale hal rakaca ayuu mugdi ku dukaday iftiin waay meesha qoraxdii ma soo bixin rakacadii labaad markuu u istaagay qoraxdu soo baxday salaadiis wuu wataa u jirtaa amaa hadday qoraxdu soo wada baxdo salaada qalli ku noqonaysaa waaye wasubxu subxu wa awalu waqtiha waqtigiisa awalkiisii waqtigeeda waa tuluucu alfajari athaani waa fajarka labaad dhalashadiisa wa aakhiruhu aakhirkiisu fi likhtiyaari xagga ikhtiyaarka ila isfaari waa intuu safar noqdo ama soo jaaloobo iftiin iftiinkuu soo baxo waay wa fi ljawaasi sida jawaaskee bannaanna waa ilaa tuluuci shamsi ilaa qoraxda dhalashadeeda faslun kana fasal buu u yahay sharaa'idu wujuubi salaati salaada waajibyaalkeeda wixii shuruuda u ah wa sharaa'idu wujuubi salaa halaathatu ashyaac saddex waxyaabood waaye wa shuruudooyinka laga rabo qofka tukanaya oo wujuubi salaati salaada ay qofku kula waajibayso halaathatu ashyaa waa saddex shay sharaa'idu wujuubi salaati shardiyaalka salaadu ay ku waajibayso wa sharaa'idu sharaa'idooyinka wujuubi salaati salaada waajibinaysa waa halaathatu ashyaa saddex waxyaabood saddex ashyaa inuu qofku la yimaado kow alislaamu waa inuu islaam ahaado qofaan islaam ahayn oo laa ilaaha ila allahda aan qirin oo ilaahay waxdaaniyadiisii risaalada nebigaba aan ku dhawaaqin ma tukanayo sababtu waxay tahay shuruudii ugu horreysay islaamnimo ee lagu tukan lahaa tibaa markaa ka maqan xataa haddii uu tukaday asoon islaamka soo gelin oo towxiidka uusan qirin salaaduu tukanayo wax ay anfacaysa male waa sacab iyo foori garaac ah. sacab garaac iyo foori dheh wa sharaa'iqu wujuubi salaati salaada waajibyaasheeda shuruudooyinka loogu talagalay halaathatu ashyaa'a waa sheeyaala saddex ah kow alislaamu waa islaamnimo labo waalbuluuqu waa qaangaar saddex waalcaqlu qofkiinuu caqli leeyahay wahuwa xaddu takliifi baa loola jeedaa waa xadda takliifka inuu gaaro xadkii qofkani salaada uu ku waajibi lahaa inuu markaa gaaro waa xadka takliifka haddiise qofku maskaxdiisa ay maqan tahay bikayri caqil uu yahuusan caqli lahayn ama bilaa caqli uu yahay waxba lagama rabo oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu cafiyey ee uu ka dhaafay ayuu markaa ku jiraa walbuluuqu qaangaarna mid ah iyo waalcaqlu caqlibaa markaa ka mid ah wahwa caqligu xaddu takliifi ayaa markaa laga wadaa faslu kana fasal wuxuu u yahay alsalawaatu almasnuunatu salaadaha la sunneeyey salaadooyinka sunnada ah ee markaa la tukan karo waasalawaatu salaadooyinka almasnuunaatu la sunneeyey khamsun waa shan alciidaani waa labada ciidood salaadooda waa ciidulfidri iyo ciidul-adxa haddaan si kale u dhignana waa ciidda soonfureed iyo ciidda carafo oo laba ah walkusuufaati labada qorax madoobaad hadday qoraxdu madoobaato ama haddii mtaqaanaa dayaxu uu madoobaadana salaa sunnaa jirtaa marka kusuufaad marka la leeyahay waa dayaxa iyo waxaa loola jeedaa raxda ciidaan marka la leeyahay waa ciidda soofureed iyo ciidul adxa waalistisqaa'u iyo istisqaha salaada roobdoonka marka loo tukado salaadooyinka masnuunaadka ah waa shan wasunanu ataabicatu sunnooyinka taabicadee raacsan lilfaraa'idi kuwa waajibaadka ah sabcata cashara rakcatan waa toddobiyo toban ragcadood sabcata cashara ragcatan rakacataa alfajir labada rakacadoodoo salaada subax ka horeysa wa arbacun afar rakacadoodoo qabla aduhri salaada duhur horteed ah wa rakacataani iyo laba rakcadoodoo bacdahu ka dambeysa duhurka wa arbacun afar rakcadoodoo qabla alcasri salaada casir ka hor ah wa rakcataani laba rakcadoodoo bacda almaqribi maqribka ka gadaal ah iyo wa thalaathu bacda alcishaa'i saddex rakcadoodoo cishaha kadib ah kaasoo yuktaru uu ku witrinayo biwaaxidatun mid oo minhunna saddexdaa markaa ka mid ah laba rakacadoodna cishaa'igii bay ka dambaysaa hal rakacadoodna waa tii witriga ahayd saasaa markaa loola jeedaa wasunanu sunnooyinka attaabicatu ee taabacahee raacsan la raaciyo lilfaraa'idi waajibaadka oo lagu magacaabo sunnooyinka raatibada ah sabcata cashara rakcatan waa toddobiyi toban rakacadood buu yidhi rakacataa laba rakacadoodoo alfajri salaada fajar ah laba rakacadood salaada fajarka ah ayay ka horeeyaan wa arbacun afar rakacadoodna qabla aduhri waa duhurka hortiisa wa rakcataani laba rakacadoodna bacdahu duhurka kadib waayo duhurkay ka dambeeyaan wa arbacun afarna qabla alcasri waa salaada casir ka hor wa rakcataani bacda almaqribi maqhribka kadib oo laba rakacadood ah iyo wa halaathun sidoo bacda alcishaa'i cishaa'iya kadib ah saddexdaasoo yu'taru uu ku witrinayo qofka biwaaxidatin mid mid buu witri ka dhigayaa oo minhunna ayaga markaa ka mid ah wa halaath saddex oo nawaafila sunnooyin ahna mu'akadaatun waa kuwa ad adag sunnooyinka xoogga badan baa lagu magacaabaa saddex salaadood ama nawaafilo ah oo sunnooyin ahoo waajib aan ahayn waxay ka mid yihiin sunnooyinka ama nawaafisha mu'akadaadka ah kow salaatu lleyli waa salaada leylka ah labo wa salaatu duxaa waa salaada barqada la tukadee duxada ah saddex wa salaatu taraawiixi salaada taraawiixda ah ee ramadaanka la tukada ayadana cishaa-iga kadib saddexdaa waa saddex salaadood oo sunnooyin ah waajib ma aha qofkii ka taga looma haysto qofkii tukadana fadli badan buu leeyahay wa halaahu nawaafila sunnooyin saddex ah ama saddex oo sunnooyinka ka mid ahna mu'akadaatun waa kuwo la adkeeyey mu'akadaad baa lagu tilmaamaa oo sunnooyinka in xoog loo ilaaliyo wax badan la tukado yay markaa ka mid tahay kow waa salaatuleyli salaada leylka markaa la tukado salaadaha ugu fadliga badan bacda waajibaad bay salaatu leyl tahay qofku salaad uu tukada fadaa'ishii waajibaadka kabacdi waxaa u fadli badan buu yidhi nebiga salaada leylka la tukado waayo salaada leylka la tukado aad iyo aad bay sharaf u leedahay qiimo gooni ah bay leedahay hey qofka muslimka way soo celisaa caafimaad fiicanna wuu ku jiraa baa la yidhaahdaa risqigaa ilaahay ku saqiraa kuna barakeeya subxaana wa tacaala idan salaada habeenkiiyaan la moogaanin salaatu lleyli laba rakacadood xataa duko waxay noqoto qiimo fara badan baa ku jira ta labaad waa salaatu duxaa waa salaada duxada waa salaada barqada markaa la tukadee salaatul awaabiinta lagu magacaabo taas waaye salaatu duxa salaatu duxa ayadana faa'iidada ku jirta waxawaaye baa la yidhi qofka bani aadamka ah saddex boqol iyo lixdan xibnood buu jirkiisa ka kooban uu ka samaysan yahay ilaa boqol lixdankaa xibnood maalin walba buu dhahay nebiga oo ay qoraxi soo baxdo sadaqaa laga rabaa waa inuu wax ka sadaqeeyo waa inuu sadaqa markaa ka bixiyaa waxaa ka gudi karaa laba rakacadoodoo duxadii uu markaa tukado wa salaatu duxaa midda saddexaadna wa salaatu taraawiixi salaada taraawiixda ah waxay qaas ku tahay ramadaanka xilli kale lama tukado laakiin salaatuleylka salaatu duxada maalin walbaa la tukadaa ama ramadaan ha ahaato amayaysan ahaanin amaa salaada taraawiixda ah qaas bay ku tahay bisha barakaysan ee markaa ramadaan faslu kanna fasli waayo wuxuu kala saarayaa kii hore io ka soo socda sharaa'idu saxati salaati salaadu inay saxiix noqoto shuruudaheeda ayuu markaa tilmaamayaa sharaa'ida ama waxa loo shardiyo salaadan saxnimadeeda iyo inay ansaxday wa sharaa'i salaati qabla dukhuul inta aan la gelin salaada waxaa loo shardiyaa fiiha salaada gudaheeda intaan la gelin khamsatu ashyaa'a shan shay inuu qofku la yimaado shan waxyaabood waa inuu qofku la yimaado intuusan salaada gelin ama suna ha ahaato ama waajib markaa ha ahaatee shuruudooyinkaa e, shanta ah ama shantaa waxyaabood ayaa shardi u ah inay salaadu saxiix noqoto qofkana uu markaa galo shantaa waxyaabood oo aan la haynin waan tukanayaa qofku maba dhihi karaba way shuruudibaa ka maqan wa sharaa'idu asalaati salaada sharaa'ideedii shardiyaalkeeda qabla addukhuuli gelitaankeeda fiihaa salaada gudaheeda la gala horteed khamsatu ashyaa'a shan sheeyaal baa hor yaala kow tahaaratu alacdaa'i xubnooyinka inay daahir ka noqdaan min alxadati iyo wannajasi najaase iyo xadad qofku xadad uu weyse qabaa haddana jirkiisaa najaase ku taala ma soconayso amase jirkiisa najaase kuma taalo waa nadiif wuu soo qubaystay saabuunta fooguu kusoo qubaystay wuxuu marsaday catar waa nadiif haddana ma weyse qabo ayada markaa ma soconayso labadaaba wax soconaya ma aha tahaaratu alacdaa'i xibnaha inay daahir ahaadaan oo ay ka daahir noqdaan min alxadai xadad yimid weyse jabtay iyo wanajasi nijaaso labo wa satru alcawrati cawrada oo lagu asturo bilibaasin dhar aahirin oo aahir ah libaas daahir ah iyo dhar nadiif ahoo aan najaaso lahayn inuu qofku ku asturo wa satru lcawrati cawrada asturitaankeeda bilibaasin uu ku asturo labis daahirin oo daahir ah saddex walwuquufu taagnaan calaa makaani daahir inuu ku istaago salligii ku tukanayay waa inuu daahir ahaado jirkiisa waa inay daahir ahaadaan dharkiisu waa inay daahir ahaadaan saasaa markaa loola jeedaa kow waa tahaaratu lacdaa'i xubnaha inay tahaaro ahaan oo ay ka daahir noqdaan min alxadathi xadath iyo wanajasi nijaaso labo wa satru lcawrati cawrada qaritaankeeda inuu qofku cawradiisa asturo muxuu ku asturayaa bilibaasin labis iyo dhar طaahirin oo طaahir ahoo aan najaaso lahayn ta saddexaad walwuquufu waa ku istaagid inuu qofku wuquuf ku noqduu ku istaago markuu tukanayo calaa makaanin طaahirin makaan iyo boos iyo meel markaa طaahir ah xataa hadduusan salli ahayn ou ku tukanayo dhulka waa inuu طaahir noqdaa shamiintadiisa marmarka ee sibsibka meesha uu ku tukanayo inay markaa daahir noqoto afar waalcilmu waa inuu cilmi iyo ogaan u leeyahay bidukhuuli lwaqti waqtiga gelitaankiisa waayo salaada waqti go-an oo loogu talagalay in la tukadaa jirtaa haddii wakhtigaa qofku uu la fiirsan waayo oo ka hor uu tukado ama kadib uu tukado salaadiisu ma jirayso ilaa wakhtiyo awqaad loo fasaxay inuu saa yeelo maahane waalcilmu waa cilmi iyo ogaal waa aqoon inuu qofku u leeyahay uu ogyahay uu ogaado bidukhuuli lwaqti waqtiga gelitaankiisa shan wa istiqbaalu qiblati iyo inuu qiblada u jeesto shantaa waxyaabood hadday ku dhammaystiran tahay oo aad buuxiso shuruudaha markaa waa tukanaysaa allah akbar dheh kow jirkaagu inay taar ka noqdaan nijaasi xadad labo cawradaadu inay ku asturan tahay dhar nadiif ah saddex meeshaad ku tukayso inay daahir tahay afar in wakhtigii uu galay shan oo ah inuu qiblada qaabilay intii kale waad ka soo baxday laakiin waxaad u jeesatay bari ma jirto bari uma jeesanine waktigii inuu gala maba ogidba saad u jiiftaad sideed saax soo booday ama lix saax saas wax lama gaarin subaxaad xidhatay ma jirto waa inaad ogaataa inuu waktigii galay oo markaa la joogo wixii oo dhan waa samaysay laakiin salligaaga nijaas leh kii yaraa xali ku kaabiyey mana dhaqin ayaduna waa la mid cawradaadii waa faydan ama abwaad asturtayoo dhar daahir ah aan ahayn oo najaaso ah ayaad ku asturtay ama wax kala heli karaa taa nagaa yeeli maayo xibintii baaba najaaso saaran an weysadii baa kaa jabtay inta kale waa soo buuxisay ma soconayso marka inta aan salaada la gaarin buu leeyahay oo salaadii aan la gelin qofku waa inuu shuruudaha shanta ah uu markaas soo buuxiyo lana yimaado wayajuusu waxaa bannaan tarkulqiblati qiblada in laga tegi karo fii xaalatayni laba xaalad haddii la helo xaalatayn hadday timaado laba arin ay suuro gasho qiblada isaga tag waad ka tegi kartaa kow fii shiddati alkhawf cabsi daran baa jirta dagaal baa lagu jiraa macnaha oo waa la dagaalamaa oo muslimiintii gaaladii ayaa dagaalamaysaa khowf adag baa jira salaatul khowf baad tukanaysaa salaatul khowf ma qiblo jirtaa waa maya xaggee u jeesanaysaa maba jirtaba sidii markay badato sida ilaahay tilmaamay subxaana watacaala tacaala faiftum fa rijaalan aw rukbaanan haddaad cabsataan buu dhahay ilaahay oo shidada iyo dagaalkii qofku uu daran yahay fain qiftum fa rijaalan tukada idinkoo lugaynaya fain qiftum fa rijaalan aw rukbaanan ama idinkoo gaadiidkii saaran adoo dayaaradda saaran wax kasoo tuuraaya yaa tukanaysaa dabaabaadka adoo saaran kaaraha adoo wada baabuurta technikada adoo wada ma jirto qiblo xaggii jirtaa iyo horena wax ka bambey horena ka tuko allahu akbar xaq qofkaasaa loo dhaafi waayey salaada malaria yar hadday nagu dhacdo mala tukada maanta xanuunsanaa ku leeyahay ma kici karo bustaa ku duubanba saddex keliiniyo cabay bustaa ku duuban fadhi maa ka tukatid jiif maa ka tukatid kursi maa ku tukatid fiiri maskiinkan qoriga dhinacanuu ugu jiraa kitaabku ahrisanaya dhinacanuu ku haystaa xabadihii jeebkay ugu jiraan wixii uu samaynayo uu ilaahay diinkiisa ku difaacayo dhan buu wataa ilaahay diintiisu difaac ugu jiraa haka tegin baa la dhahay salaada fain qiftum farijaalan aw rukbaanan faidaa amintum fadkuru llaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun laakiin haddii xarbadu degto oo dagaalkii dhammaado oo qoofkii laga baxo sida ilaahay idin baray u tukada qibla la raadiyo dhar fiican ha la qaato ha la sujuudo hala rukuuco saasaa markaa la samaynayaa kow marka wakhtiga bannaan in qiblada laga tegi karo labada xaalad ee la tilmaamay ta koobaad waa khoof adag markuu jiro labo wa fi naafilati iyo sunno marka la tukanayo oo fi safari safarka dhexdiisa ah cala araaxilati geediid korkiisana uu ku tukanayo marka salaad suno aad tukanaysid safarna aad tahay baabuurkaaga dushiisaad ku tukanaysaa qibla qibla iyo xaggee loo jeestaa iyo qibla xaggee kaa jirtaa taana markaa ma jirto ma jirto bisharti salaada aad tukanayso inay sunno ahaataa waajib maya waajibka baabuurka waad joojinaysaa gees baad dhigaysaa waad soo degaysaa qiblaad qaadaysaa amaa haddii xaaladdu ay tahay xaalad sunno qofka uu tukanayo musaafirna uu yahay kayfa meesha jihadiisu ay tahay wuu markaa u tukanayaa waxaa la tilmaamaa oo kale marka ugu horaysa gaariga ama faraska aad saaran tahay qiblada qaabilsii qiblada u jeedi allahu akbar dhaho xiro kadibna ama koonfur ama waqooyi ama bari ama galbeed meesha rikaabkaagu yahay afka u saar kaxaysa gaarigaaga fadhiga adoo baabuurkaaga saaran baad ku tukanaysaa waad ishaaraysaa keliya wafi naafilati iyo sunnada gudaheeda marka salaad sunna la tukanayo fi safarna la yahay cala raaxilati gaadiidna qofka dushiisa uu markaa yahay ama safar korkiisuu ku socdo marka labadaa xaaladood ayaa qofka loo ogol yahay meel aan sunnada aan qiblada ahayn inuu u jeesan karo hal marna waa lagu daraa oo fuqahadu waxay leeyihiin qofku hadduu mariid yahay uu xanuunsan yahay maalan qofku inuu waxa yahay mataqaan inuu yahay qof mariid ah dhakhtarkuu jiifaa matalan dadkabaa ka soo daahay meel qibladan ahayna wuu u sii jeedaa ma haysto axad qiblada usoo jeediya oo soo qaabilsiiya asagiina ma kari karoo ma awoodi karo inuu isgediyo wax meesha maraya uu waco ee uu leeyahay qiblada ii qaabilsiina ma jiro sida uu u jifuu u tukanayaa kayfa amkin bay leeyihiin sanadiisu waa saxiix ilaahay baa yidhi fattaqu llaha hee mastatactum intaad kari kartaan oo awooddiinu ay tahay ilahay ka cabsada subxaana wa tacaala intii awooddiisu ay ahayd buu ilaahay ka cabsaday taana markaa waa loogu daraa kaana markaa waa loogu daraa oo waxaa la leeyahay qofka noocaas ahna ka tegi maayo salaada oo dhihi maayo ani qof qiblada ii qaabilsiisan waayey waa mariid wuu jiran yahay ma isgedin karo wuu jiifaa wax gediya ma haysto waxyaaba badan noocaas oo kale hadday markaa yimaadaan hadday xaaladda markaa timaada asagana wuxuu ka mid yahay dadka macduurka ee loo fasaxay saasuuna markaa u tukanayaa marka labadaa xaaladood ayaa bannaan in qiblada laga tegi karo inta kale maya inta kale maya waa in qiblada la qaabilaa salaad kastoo la tukanaayo waa in qiblada loosoo qaabilo sida ilaahay tilmaamay waxaythumaa kuntum fawalluu wujuuhakum hee shaqarahu meel kastood caalamka adduunka ka joogtaan markaad tukanaysaan xaramka soo qaabila buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala faslun arkaanu salaati baanu geli doonaa laakiin meesha inoo joogto wabiاllaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam